adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada wadankii bilowda bilowgii adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa abiyaha xumaantiyo kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhureed iyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanagsan dhegeysta meel waliba joogtaan waa isniin taarikhdu waxay ku beegantahay saddex iyo tobanka nofembar sanadka labada kun saddex labatanka barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kulmadii la ciyaaray inuu eegi doonaa kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity wacdaradii garoonka stafford bridge ka dhacday murusha argentina wuxuu ka yidhi sidoo kale beb guardiola sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda liverpool sanadkan aad iday wacdaranayaan iyagona saddex gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta brentford sidoo kaleet kooxda kubadda cagta barcelona iyaguna way badiyeen waynu eegi doonaa sidoo kale napoli iyaguna waa la garaacay dhanka talyaaniga sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa wararka suuqa kalibsiga kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha dowreedii kulmiye magaalada muqdisho kuwa hagaag dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulankii dhexmaray kooxda kubadda cagta chelsea iyo kooxda kubadda cagta mancity wuxuu ahaa kulan inabaan nacad yahayn iyadoona kulankaasi dabcan dhacdooyin badan laga diiwaangeliyey kooxda kubadda cagta chelsea markaad eegto waxaad arkaysaa in sanadkan ay ku dhigeen dhammaan kooxaha waaweyn ee tob sigiska loo yaqaano markii laga reebo kooxda kubadda cagta man united oo iyaguna waxa weyaan bishan ay wada ciyaari doonaan haddaba kulankan waxyaabaha laga diiwaan geliyey waxaa weeyaan waxaa laleeyahay dabcan wuxuu ahaa kulan inabaanan caadi ahayn waxa ugu dambeysay kulankan oo kale waa dhowr iyo toban sano ka hor ayaa ugu dambeysay in laba kooxood horyaalka brimier leaga ka tirsan afar kulan ama afar gool ay iska dhaliyaan sidoo kaleet waxaa laleeyahay siddeed boqol siddeetan iyo laba ciyaarood oo uu tababare ahaa beb guardiola waa markii ugu horreysay ee kooxdiisa afar gool dhaliso afar goolna laga dhaliyo weligeeda ma dhicin iyada oo afar gool ay dhalisay koox uu leylinayo haddana afar ama ee ka badan laga dhaliyo waana taariikh cusub sidoo kaleeto ciyaartan ayaa noqotay midii shanaad ee taariikhda bermeliga goolashii ugu badnaa ee la kala dheliyey ee haddana barbaro kusoo dhammaata afar ciyaarood oo hore ayaa taariikhda bermeliga ee kusoo dhammaatay kulon barbara afar iyo afara waxayna ahayd everton iyo waliba koox kubadda cagta lidis octoobar kii sidoo kaleeto koox kubadda cagta jalaton iyo koox kubadda cagta westham novembar dii koox kubadda cagta tutteham iyo waliba koox kubadda cagta december readin decembar sidoo kaleeto liverpool iyo arsenal abril kii mana jiro ciyaar kale oo golal intaa la eg ee eh, la kala dhaliyey oo barbaro noqotay waxay ahayd ciyaartii ugu horreysay chelse ay dhaliso afar gool ama ka badan ee haddana laga dhaliyo afar gool ama ka badan tan iyo match labada kun waqtigaasina kooxda sports ayaa eh, waxay ku kala baxeen afar gool iyo afar gool sidoo kaleeto rudri waxa uu dhaliyo goolkiisii saddexaad ee brimer leaga xilli ciyaareedkan waxaana uu jebiyey rikoorkiisii ugu fiicnaa abid ee xilli ciyaareed gudihii oo goolal ka dhaliyo brimer leaga isagoo xilli ciyaareedkiisii ugu badnaa dhaliya laba gool sidoo kale difaaca chelsea tiaga silva ayaa noqday ciyaaryahankii afraad ee ugu da weyn ee goolal ka dhaliya horyaalka brimer leaga soddon iyo sagaal jirkan ayaa berbereeyey rikoorkii da ee ciyaaryahankii ugu da-da weynaa markii la eego xiryaanka la oran jiray shergam iyo weliba hadin wedes iyo weliba ninka lagu magacaabo rayan gegis oo iyaguna soddon iyo sano iyagoo jira goolka dhaliya horyaalka brimer leaga sidoo kaleeto xidigii garoonka waxaa eh, dabcan waa laisku qabsaday laakiin col belmer ayaa warbaahinta ingiriiska gaar ahaan telefishinka sky sports ee eh, dabcan baahisay in dabcan la siiyey xidiga garoonka laakiin premier leaga ayaa waxay abaalmarintan laacibka ciyaartan siiyeen waryahaanka mancity aren halan laakiin markii la eego abaalmarintan waa laisku qabsaday brimer leaga oo sharxaysa sababta uu haalan u siiyey xidiga ciyaarta ama loo siiyey ayaa waxaa lagu sheegay in laba gool u dhaliyey midka kalena uu caawiyey taasiyaana ka dhigan in saddex ka mid ah goolasha uu asagu ku lug lahaa sidoo kaleeto qiimeynta ciyaaryahanada markii la eego chelsea markii la eego sanchez todoba ayaa la siiyey james sideed disasi lix silva lix cocorella shan fernandes todoba kasedo todoba galager waxaa weeyaan sideed col balmer iyo weliba jackson sideed marka sterlin iyo balmer jackson saddexda ciyaaryahaan iyo galagar aad yaad ay u wanaagsanaayeen halka sidoo kaleetana mancity ciyaaryahanada waxa weyaan ugu fiicnaayeen kuwa sida haalan oo kale aad u khatar badnaa xalay rudri ciyaaryahanka waa uu cadireeyey isaguna sidoo kaleet akanji iyo iyo gavardiola inkastoo koox kubadda cagta mancity waxa weyaan difaacooda markii la eego koox kubadda cagta mancity waxay ahaayeen koox markii la eego difaacooda uu aad aad u khatar badan yahay laakiin koox kubadda cagta chelsea ayaa warkaasi ka diiday oo afar gool ayaa ka dhalisay marka waxaa laleeyahay beb eh, gordiola xalay mucjiso ayaa ku dhacday oo inta badan isaga ayaa kambaag lagu sameynayay oo masida ayaa gool koowaad bilowday kadib waxa weya jhelsia xataa laba gool ka dhalisay marka hogaanka horyaalka brmeleague marka waa laisku hayaa sanadkan kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba chelsia waxa weyaan markii la eego kooxda chelsea iyagu waxa weyaan waxaa eh, aada arkaysaa in ay wadada guulaha markaan kusoo laaban karayaan marka goodhowna kulanka fariqiintiisa aynu eegi doonaa sidoo kaleetana dhanka kaleet haddaynu egno liverpool iyaguna way wacdareeyeen saddex gool iyo weliba waxba ay ku garacan koox kubadda cagta brentford saalax ayaa wacdareeyey oo xil ciyaareedkan waxa weeyaan isaga ayaa ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan halkaa sidoo kaleetana markii la eego eh, liverpool sanadkan waxa weyaan ay wacdareenayaan saalax laba boqol oo gool ayuu dabcan u dheliyay kooxda kubadda cagta liverpool Show T. waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaana hadii aanu eegnana falanqeynta kulankii xiisaha badnaa ee dhacay chelsea iyo weliba koox kubadda cagta mancity cabdulahi bootaan xidig ayaa la jooga bal cabdalla soo dhawow waxaa weeyaan chelsea eh, xilli ciyaareedkan eh, aada iday uga cdareynaya markii la eego kulmada eh, bigsigiska loo yaqaano ama kooxaha uga sareeya lixda xalay waxaa laleeyahay kulankaa wuxuu ah kulanka ugu xiisaha badnaa tobankii sano horyaalka brmeliga lasoo dhaafay bal ka waran Eh, koox kubadda cagta man city iyagu waa koox aad iyo u awood badneed oo markii la eego way wacdareeyeen halka kooxda kubadda cagta jelseana ay la soo baxeen dee wax inabaanan caadiyan bal ka waran kulanka marka hore ee eh, mancity maxaa ka qaldanaa waa mahadsanta cabdirashiidow eh, sidoo kale haddii aan ku gudagalo kulanka xalay dhex kooxaha man city iyo chelsea Eh, runtii wuxuu horta kulan aad u xiiso badan oo la sugayay mid ka mid a ah toddobaadkan kulamadii ugu waaweynaa in brimier league laga ciyaaro haddee ciyaar aan waxba la isu reeban oo sideed gool iska dhaliyay sagaashankii daqiiqo ayaa ka dhacday gegada staban fridge marka la fiiriya qaabka ciyaartu socotayna chelsea mar walba waxa ay u qalantay guusha saddexda dhibcood ah inay sidaa ku qaadato ah, laakiin bandhigga man city oo isna xogaa aan maaragtay waxaa si hoos u dhaca aad weyn uusan ka muuqan oo isna fiicnaa ayaa sababay in ciyaartu mar walba ee natiijo isku mida kusoo laabato oo waliba daqiiqadihii ugu horreeyay ee ciyaarta cabdirashiidow waxaa la arkayay in chelsea ay comeback eh, deg dega la timid oo markii gool looga hormaray iyo laba gooloo degdega ku badashay waxa ayna markaas goolashaas kor u qaadeen mm. rajada jamaahiirta kooxda chelsia oo in badan oo xalay iyaga kamid ah mm. ay diyaar u ahaayeen inay e, daawadaan iyagoo garaacaya e, manchester city joogana gurigoodii staban fridge kooxda martida ahayd ee mancity hadii aan usoo laabto su-aashaadii ahayd maxaa mm. ka qaldanaa macalin beb guardiola inta badan macalin markii kulamada waaweyn uu ciyaarayo mm. eh, cabsi ay ka muuqato eh, sidoo kalena ciyaarta hadii eh, sidaan oo kale looga hormaro goolal aad u fara badan macalin aan soo laabana waa inta badan mm. kulamadiisa waxa ugu badan oo saameeyaahu waa qalqalka ciyaartooyda dhexdooda ah mm. iyo isagoo isaga naftirkiisu ciyaarta aan aada u akhrinin akhriska marka la dhaho macalimiinta cabdirashiid way ku kala duwan yihiin bedelka macalimiinta waxay sameeyaan laba siya wax u bedelaan marka laga soo tago inuu ciyaaryahan kaa dhaawacmo oo ciyaaryahan uu ka baxo garoonka uu awood way inuu sii ciyaaro eh, laba sidoo kale wax loo bedeli karaa jirta oo kale ah eh, inaad ta akhriso aragto qof ay ka jajaban tahay kulanka aan taamu ahayn kubadda laga boobaayo taakalkiisu uu badan yahay yacni raf ku jira inaad bedesho sidoo kale bedelka mar labaad macalimiinta waxay u isticmaalaan inay qamaartamaan markii mm. siddeetanka ama sagaashanka lagu sii dhadhow yahay mm. in e, kooxdii goololna lagu leeyahay mm. inuu e, macalinku markaa wada keeno weerar saddex oo kale ah inuu halmar ciyaarta kusoo daro isagoo ku qamaartamayo go-aanka ugu dambeeya ee markaas ciyaarta mancity hadda xalay waxweyn kama yani kama qaldaneen laakiin waxaan dareemaynay in ay chelsea isticmaalaysay hubkii ay kasoo qaadatay mancity marka la fiiriyo ciyaaryahan balmer iyo sidoo kale rahim starlin oo aan arkaynay daqiiqadaha ugu badanba iyo kubadaha ugu badan inay iyagu markaa eh, city baacsanayeen balmar markii dhex loo soo celiyey city meel ay istaagto iyo aqoweysay isku dhexyaac badana ka jira difaaceeda eh, waa kuwa ugu dambeyntiina keenay eh, hmm. goosha rigoorada wayahay haddii aad eegto qadka dhexe wuxuu ahaa meesha keliya xali lagu dagaalamayay tusaalahaan oo hmm. kale Eh, kooxda kubadda cagta mansity qadkooda dhexe clear rudry ayaa ahaa sidoo kaleeta kanji ayaa caawinayay oo wuxuu ku ciyaarayay shaxda ay ahayd saddex lixal mhm. ee eh, foden alvares benado silva jerman duku iyo haland mhm kulligood waxay ahaayeen weerar halka keliya rudrig markaa dabcan ee lambarka lixaad inta badan uga ciyaara isagu iyo akanji ciyaarayeen sidoo kaleet markaad eegto falsafada marisho bujentino waayadanba wuxuu ku ciyaarayay qadka dhexe iso fernandes muskasedo iyo weliba golner galagar xalay golner galagar aad yaday u ciyaaray oo bandhig qurux badan ayay soo bandhigay sidoo kaleeto kasedo iso fernandes inkastoo isagoo la bedelay raximi salin iyo kahol belmer markaad eegto qadka dhexe koox kubadda cagta mancity xidigo badan ayay haystaan sida matis nunes mhm. mateo covig colvin mhm. philips mhm is leedahay eh, rudri mar waliba u dhaawacmi karaya si kaleeto oo noqon kareysa marka eh, dabcan aamin darada haysata beeb goordoola markaad eegto xidigihiisii rudri ayuu aad aad u aaminsanya boqolkiiba boqol sidaas ay tahayna mhm. eh, waxaa leeyahay khadka dhexe masiti xalay waa ka jabneed aad iyo aad haddii aan usoo laabto horta kalsoonida macalinka rudri uu ku qabo guardiola mm. aaday u badan tahay rudrina marka maasita ka maqan yaha natiijadeeda hore usoo aragnay mm. oo laba oo umaleyna hore uga maqnaa waa laga badiyey mar uu ku maqnaa roose uu qaato toos ahaa mm. sidoo kale qadka manchester city jabka xoogan waxyaabaha u keena waxaa kamid ah ciyaaryahankii de debrone dhaawiciisii wixii ka dambeeyey macalinku inuu rodri kaliya aaminay iyagoo aan ognahay inay haystaan xidiga badan oo qadka dhexa ciyaari kara haddana macalinka rodri waa aaminsan yahay eh, laakiin waxaa lagula talinayaa beb guardiola in hal qof keliya eh, yani lagu halayn karinin naadiga oo qofkan uu mar walba uu yani wajihi karo xaalad dhaawac islamarkaana Eh, uuna soo arkay isaga naftirkiisa wax hadda uu yani loo bilaabaya ama lagala talinaya ma aha godri isagoo ka maqan soo arkay kulamadii dhammaan uu ka maqnaa waa laga soo wada badiyey mm. sidoo kale hogaankii uu rabay inuu sii dheereysto xalay halkaas uu ku waayey eh, guardiolana inta badan ma aha macalimiinta wax ka barta guuldarooyinka kasoo gaaro kulamada waaweyn oo waxaan aragnay in in badan uu hor kufay mm. stejyada kulamo waaweyn oo eh, kamid ahaa kulankii champions league oo real madrid ka hor kufay mm. eh, sidoo kale kulamo badan oo kulankii arsenal oo kale mm. oo uu daafaca ka galay mm. uuba ka aamin arsenal inay tahay wax toban gool ka badan ka dhali kara eh, cityna inkastoo xalay sidii habeenkii uu la ciyaaray arsenal iyo chelsea ay aada u kala duwan tahay oo weerar wada isticmaalay xalay Eh, yani wuxuu islahaa chelsea way ka jajaban tahay waa yani goolal kubadsoo islahaa laakiin waxaan la filaynin chelsea la soo baxday oo inta badan lagu yaqaano inay kulamada waaweyn eh, ee yani soo baxday kubad aad u adag xoogan tikataka ah weerar ku dhisan wantaajaha iyada dhan oo la arkayay in sida ay isu dabamaraynayeen xidigaha isfahanka ka muuqdana cabdirashiidu ay aada u fiican tahay markaad eegto col belmer iyo raximi salin labadaba yaryahaan waa way wacdareeyeen waa hubkii lagu garaacay mhm. markaad eegto kooxda kubada cagta jelsia ee eh, dabcan brushia burgentin wuxuu ka bedelay mhm. ee eh, dabcan waad ogtahay jalasiga waagii hore ama markii hore bacteriya ay ciyaari jireen mhm. hadda bacterigii way kasoo baxeen difaacooda inkastoo iska furanya lakiin weerarkooda waa iska fiican yihiin masalahda mhm. marka jalasiga markan eh, kulanka dhibca ama halkaasi dhibacee qaatay muhiim ayuu ahaa bareejada jelsia ma u qalminina aaminsanahay jelsia waxay ahayd inay badiso bugetinana naadiga wax weyn oo ka bedelay wuuna ku fashilmay wuuna soo arkay bacteria dhibaatada ay leedahay mm. oo kulamadii uu isticmaalay oo idil waa uu lusgareeyay wuuna khasaaru kala kulmay mm. sidoo kale jalsia bugetin wuxuu kusoo kordhiyay waxaa kamid a ah cabdirashiidow mm. kubad in il ciyaaro kubad aada u fiican oo degan oo baas ku dhisan waana la kubada kubadda adduunka hadda ka tagtay kubadihii jooga ku socday ama jugta ahaa ama ahaa difaaca ahaa oo maaragtay bugtahay oo la iska saari jiray bujtino waxyaabaha uu kusoo kordhiyay kamid tahay jalsiya in naadigu ay ciyaarto kubad farsamo ku dhisan weerar ku dhisan isku xirkooda aad u fiican yahay waliba cabdirshiidow xidigaha qadka dhexe ay usoo gadatay jalsiya markii ay keenaysay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in ay lahaayeen jalsiya mm. waxaanu qad dhexe xaggee wadaa laakiin faa in hadda la arkaayo kasiido mm iyo inzo iyo balmer iyo dhammaan xidigaha qadka dhexe ciyaara dhammaantood muhiim u yihiin walow chelsea weli daafa yani dad badan ay oga sii maqan yihiin dhaawac oo haa inkunku iyo rag kale ha benjilwal oo kale aada u fiican yahay haddii ay raggaasu soo laabtaan chelse bandhigeeda uu aada usii ficnaa doono bujitinana aada u oga carooda xalay kulanka inuu barbardhac galo waliba waxaa la arkayay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaartoo dhamaatay inuu jaalo ku qaatay isagoo la murmaayo marka liverpool iyo arsenal waxa weeyaan fursadday u ahayd maxay uga dhigantahay mid aad iyo aad liverpool horta cabdishidow waa soo gaagaatantay maba la fiirin inta badan maalmahan waxaa lagu mashquulsanaa moogtahay labada naadi chelse iyo united isdaba joogo mar walba oo lahaa kuwaanu saban kala haraan miya Eh, sidoo kale waxaa lagu mashquulsanaa tottenham iyo sidoo kale man city mm. iyo arsenal liverpool meel fiicana kasoo baxday mm. walow kulankii hore eh, haddii ay soo badin laheydba mm. ay hoggaanka haysan lahayd eh, in lagu dhago xalay man city liverpool iyo arsenal iyo tottenham iyo dhammaan kooxaha hal halka dhinaci labada dhibic kala dambeeyaba waxay u tahay fursad aada u weyn aad y aad waayahay cabdulaahi waa mahadsan tahay Sister dhanka kalena hadiinu eegno kooxda kubada cagta ee barcelona xalay iyaguna guul muhiima ay gaareen iyadoona kooxda kubada cagta barsha sanadkan horyaalka wadanka sbain aad iyo aad ay u shidan yahay saddex kooxood ilaa afar kooxood ayuu ka dhexeeya tartanka horyaalka wadanka sbain kooxda kubadda cagta barcelona kulankii ay garaaceen kooxda kubadda cagta deportif ama kooxda kubadda cagta eh, deportivo alaves waxa ay ahayd kulan markaasi dabcan ay u qalmeen inay guuleystaan xili markaa eh, robert lwandowiski isagana uu gool u dhaliyey haddaba waayadanba markaad eegto eh, dabcan robert lwandowiski way ka jabneed dhanka iyo weliba goollalinta isagu waxa weyaan sanadkan dhanka gool dhalinta waxaa kaga wanaagsan ninka lagu magacaabo jude bilgham sidoo kaleeto markaad eegto sanadkan kooxda kubadda cagta barsha waxa weeyaan iyagu waa kooxda saddexaad ee ugu fiican dhibcaha ugu badan helay saddex iyo tobankii kulan ugu dambeysay horyaalka wadanka spain ay ciyaarayeen markaad eegto kooxda kubadda cagta barcelona saddex iyo kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen saddex kulan ayay barbaro galeen hal kulan waa la garaacay real madrid ayaa garaacday lix iyo labaatan gool ayay dhaliyeen saddex toban gool ayaa laga dheliyey sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta barsha soddon dhibcood ay leedahay real madrid waxay leedahay soddon laba dhibcood halka kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan laga yaaban yahay oo horyaalka wadanka spain ay waxdareenayaan kooxda jeruna xil ciyaareedkan saddex kulan oo ay ciyaareen kow iyo kulan ayay badiyeen sidoo kaleeto hal kulan keliya ayaa la garaacay kow iyo soddon gool ayay dhaliyeen waana xil ciyaareedkan kooxda ugu badan ee shabaqa soo gaartay ama inta badan goolasho dhalisay markaan usoo laaban koxda kubadda cagta barcelona kulanka kulan wuxuu ahaa comeback ay sameeyeen eh, xidigaha koxda kubadda cagta barsha robert wlandowiski ayaa min labada goolba dhaliyey goolka waa jolis gunta ayaa ka caawiyay halka goolka labaadna isagu waxa weyaan goolkulaad u dhaliyey sidoo kaleet markaad eegto xidigaha sida ay ka gundugaan bedriya oo usoo laabtay jabow falkiisa u cadreynaya lemin yamal isagu xalay ciyaarta ugu dhammaystay marka macalin shaafi sanadkan waxaa leeyahay tartan xoogan ayuu ku jiraa oo wuxuu doonayaa sanadkan inuu difaacdo horyaalka wadanka sbain sidoo kaleeto waxaa laga yaaban yahay kooxda kubada cagta atletica de madrid kooxda kubada cagta atletic de madrid iyagoo saddex gool ay ku garaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo falareal iyadoona kooxda kubadda cagta atletic madrid ciyaaryahaanada sida wetel carisman iyo weliba ninka lagu magacaabo samuel lenow ay wacdaleeyeen hadaba kooxda atleetika madrid iyaguna sanadkan horyaalku ay ku jiraan tusaalahaan kale waxay leeyihin sideed iyo labaatan dhibcood labaiyo kulan oo ay ciyaareen sagaal gool ama sagaal kulan ayay badiyeen laba jeer ayaa la garaacay sagaal iyo labaatan gool ayay dhaliyeen waana kooxda labaad xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay markii laga soo tago kooxda kubadda cagta jeruna marka sanadkan atletica madrid waxa weyaan innaba caadi maaha afarta kooxood sanadkan ugu jiraan waa jeruna atletica madrid barcelona iyo real madrid sidoo kaleeto anton crisman xil ciyaare ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa anta crisban xilli ciyaareedkan markaad eegto labaiyo gool ayuu dhaliyey hal gool ayuu caawiyey lix iyo toban uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletica di madrid dhanka kalena talyaaniga hadaynu eegno kooxda cagta napoli iyagu guuldaro ayay kala kulmeen kooxda kubadda cagta epoli sidoo kaleeto kooxda cagta inter milan iyaguna waa ay guuleysteen kooxda kubadda cagta inter milan xilli ciyaareedkan waxaa la saadaalinaya inay ku guuleysan karayaan eh, isku deetaha wadanka talyaaniga xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta inter milan labayo toban kulan oo ciyaareen toban kulan ayay badiyeen hal kulan ayaa la garaacay sagaal labaatan gool ay dhaliyeen keliya lix gool ayaa laga dhaliyey sidoo kale kooxda kubadda cagta yuventus iyaguna xil ciyaareedkan waxa weeyaan way wacdareenayaan waa kooxda labaad xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta yuventus labaiyo tobankii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen labo kulan ayaa ay barbaro galeen hal kulan keliya la garaacay todoba gool ayaa laga dhaliyey marka kooxda kubadda cagta yuventus inaba caadi maaha milan iyaguna waxaa weeyaan sanadkan oo ka jaban tahay ee afartii kulan ugu dambeysay ama shantii kulan ugu dambeysay keliya hal kulan ayay badiyeen horyaalka wadanka spain napoli sidoo kaleet iyaguna ka jaban tahay xil ciyaareedkan labaiyo toban kulan oo ciyaareen lix kulan keliya ayay badiyeen saddex kulan barbaro saddex kulanna waa la garaacay marka atlanta oo kale iyagu waxa weeyaan lix kulan ayay badiyeen marka sanadkan inter milan ayaa loo arkaa in ay ku guuleysan karayaan horyaalka wadanka spain aanirada ee horyaalka wadanka talyaaniga koox kubada cagta yuventusna aad iyo aad ay u wacdareynayaan marka labadan kooxood ayaa la saadaalinayaa in sanadkan meel fiican ay ka gaari karayaan horyaalka wadanka ee talyaaniga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabayna barnaamijka barnaamijkiisi xigana la kulanta